bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo siddeedaad oo suurati aal cimraan ka mid ah ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey aayada ka warramaaya qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramaaya iyo alla subxaanahu wa tacaala wax walba mid ka bixi kara isagu inuu yahay oo addoonkiisa waxa uu doono uu siinaayo waxa uu doonana uu ka qaadaayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa haddana waxa weeye habeen iyo maalin alla inuu isagu isdhex gelinaayo oo midna uu ziyaadinaayo midna uu nuqsaaninaayo haddana waxaa weeye xayi ou ka soo bixinaayo meyd meydna waxa weeye xayi uu ka soo bixinaayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu dhahay alla waad arsuqaysaa qofkii aad doonta dheh ayaa nabiga loo yidhi bikayri xisaabin marka aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga warramayaa dadka muuminiintaana uga digayaa inaysan waxa weeye aysan xidhiirin gaalada waxaa laysaga digayaa oo layska nahinayaa muwaalaatu lkufaar ayaa laysaga digayaa casarkeenni shalana aayaddan waa uga warrannay laakiin waxa weeye xooga ayaa noogugu dhiman ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa yattakidu lmu'minuuna mu'miniinta yaysan ka yeelanin buu dhah ilaahay alkaafiriina kaafiriinta yaysan ka yeelanin owliyaaa xidhiid yaysan ka yeelan buu dhah ilaahay gaalada waxaa weeye mu'miniinta xidhiid yaysan ka yeelan aayaddaas awnusuulkeeda iyo shala ayaynu soo sheegnay min duuni ilmu'miniina mu'miniinta kayrkoodow dhah ilaahay waman yafcal ruuxi fala kaas oo muwaalaati lkufaar sameeya falaysa ma ahanow dhah ilaahay kaasi min allaahi oy min diinillaahi ilaahay diinkiisa fii shayin shay kama ahnowdha ilaahay oo haddii waxa weeye gaalada uu xidhiiriyo maxabana uu dheereeyo ilaahay diinkiisa waxba kama hayso ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane ayuudha ilaahay minhum kufaartowdha ilaahay tuqaatan cabsasho inaad ka baqdaan mooyaane si kale ha u xidhiirinowdha ilaahay laakiin haddii aad ka baqdaan waxaad leedihiin markaasi muwaalaadkooda oo bilisaani ee carabka laga xidhiisho alqalbi qalbiga ka soko marka waxaanu shalay dhahnay waxay aheyday marka sidaan la dhahayey islaamku intaysan cisoodin ka hor bay aheedaa layidhi islaamku intaysan cisoodin oo waxa weeye eh, islaamku xooggiisa uusan badnaynin ayaa markaa sidaa loo dhaqma ayaa layidhi gaalada oo markii waxa weeye laga baqaayo oo aan awood loo lahayn ayaa waxaa banaaneed baa layidhi in lisaanka laga xiriiriyo ayaa banaaneed baa layidhi marka hadda waxaa la yidhi eh, waxaa lamid ahaa la yidhi markaasi oo xukunkaana uu ku diraasanaya fii man fii beledin laysa qawiyan fiiha weeye qofma jooga magaalo oo gaala ay ku badan tahay isaguna waxaa weeye aan awood ku lahaynin marka waxa weeye beledkaas ayuu joogaa qawina kumaahan baa layidhi masalanba waxaa kamid ahaa la yidhi in maaragtay baldadaas umadadooda ama madaxdeedu oo xukaamtaahu oo xukumaayo ay yihiin gaalo ay yihiin waa masalanba dadka waxaa weeye meeshaas xumo bilaadaas xukuma ayaa kufaara weye markaas waxaa waajib ahaa layidhi daahirka in maaragtay laga xiriiriyo lagala mucaamaloodo intii ilaahay subxaanau watacaala xukunkiisa uu ka xugminaayo wixii ilaahay subxaanau watacaala uu talaayo uu ka xugminaayo ilaahay subxaanau watacaala nasri uu ka keenaayo sidii maaragtay aa ka dhacday rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam maxaa yeela nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la sheego maalin isagoo daartiisa jooga la yidhi ayaa waxaa soo qaabilay baale nin ayaa soo qaabilay oo kaafira ah, ayaa soo qaabilay markaas ayuu ninkii albaabka soo garaacay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay man ayuu dhahay waa ninma ayuu dhahay markaasuu wuxuu dhahay fulaanun hebel weeye markaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam si sir a wuxuu u dhahay bi'sa akhul cashiirata ayuu dhahay cashiiro qaraabo walaalkeed ayaa baas leh oo asaga ula jeedo kabacdi ninkii waxa weeye markuu soo galay rasuulka calayhi salaatu salaam ididda ayuu hor tegey baa layidhi markaasuu soo weeye wejiga ayuu u furfuray baa layidhi markaas ayuu hadal jiracsan kula hadlaa layidhi markii nabiga calayhi salaatu salaam ninkaana uu soo socdo uusan maqlayne bi'sa akhul cashiirata ayuu dhahay markii waxa weeye ninkii uu gadoomay oo nabiga uu ka naqday rasuulka calayhi salaatu salaam caaishaa la joogtaa layidhi markaasay waxay u tiriyaa layidhi caaisho waxaan kaa arkayaa rasuul allow shay la yaaba ayaan kaa arkaaya waxaana weeye waxaan maqla adigoo dhahaya qowl kabacdina waxaa weeye qowlkaad dahaysay wax khilaaskiisa ayaa samaysay waxa ay ka wadaa markii nabigu calayhi salaatusalaam uu dhahayay bi'sa axul cashiirati haddana waxaa weeye ninkii markoo uu soo galay nabigu calayhi salatusalaam oo marxabeeyey ou soo dhoweeyey oo hadal jiracsan uu kula hadlay ayay la yaabtay caaisho markaasuu nabigu wuxuu dhahaa yidhi calayhi salaatu salaam yaa caaishata innaa lanabushu fii wujuuhi qowmin wa quluubunaa talcanhum annagu waxa weeye waan wejiga ayaanu u furfuraynaa quluubtana waanu ka lacnadaynaa ayuu dhahay marka haddii waxa weeye gaaladu waxa weeye awood ay leedahay oo muslimiintu lacafo ay yihiin ama meeshaas waxa weeye lagaaga awood badan yahay dhaqankaas oo sidaas oo mucaamaladaah waa iska bannaan tahay maxaa yeele nabigeena calayhi salaatsalaam wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasin ayuu dhahay ama waxaa soo gelayaan lidi gaalo iyo muslimiin way soo gelayaan marka hadda waxaa weeye mucaamalo oo daahirka ah oo gaalada lala samaysto shareecadu diidi mayso laakiin waxaa la diidayaa maxabo oo qalbiga laga jeclaado taas ayaa la diidayaa midda iimaanka anfinaysana taas weeye laakiin haddii waxa weeye gaalada daahirka haddii aad ka mucaamalooto wax dhibaataa ma laha oo ilaahay taas waxaa weeye nooma hayso wax laysku kallifaayo maahan alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wayuxadirukum ullahu alla wuxuu idinkaga digayaa nafsahu naftiisa ayuu idinkaga digayaa ilaahay wuxuu idinkaga digayaa inuu idiin cadhoodo cadhaduna waxay imaanaysaa in waawalaytumuuhum weeye gaalada haddaa xidhiidhisaan ilaahay subxaana watacaala waa idin digayaa wayuxadirukum ullahu alla waa idin digaahw dhah ilaahay subxaana watacaala nafsahu naftiisa ayuu idinkaga digayaa wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa almasiiru marjicu ahaadowna ilaahay meesha noo noqonaayo markaasaana ilaahay subxaanahu watacaala qof walba camalkeedu ku jaasinaya waxaa weeye haddee marka la isjaasinaayo tawow in la helo oo ilaahay subxaanahu watacaala jannada wax ku jaasiyo iyo waxaa weeye markii gaalada xidhiirkeeda laga leexdo ama la isciqaabo markii gaalada la xidhiiriyo labadaasay mid noqonaysaa oo aayaddan maaragtay waciidka aakhirkeeda ahu waxaa weeye waxau ku dhacayaa qofka gaalada xidhiiryo weye qul waxaa u tira awba haddana ilaahi subxaana watacaala in tuftuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum laabtiinna waxa ku sugan oo gaalada xidhiidintooda oo amba tasudduuha aad muujisaan yaclamhu llaahu alla waa ogaanayaa ilaahay waa ogaanaya subxaanau wa tacaala markii hadda ilaahay uu nooga soo warramay in la iska nahinaayo muwaalaatu lkufaar ayaa hadda waxaa weeye ilaahay subxaanau watacaala wax walba inuu ku cilmi leeyahay oo qofki waxaa weeye qalbiga gaalada ka xiriirinaya iyo kii waxa weeye ka xiriirinaya afkaydoo la arkaayo oo waxaa weeye lisaanka ku cadaynaayo intaasba waxa weeye kii wax qabsada maxabada gaalada qabsada mid walba ilaahay inuu og yahay ilaahay noo sheegaya marka in layska ilaariyo ayaa loo baahan yahay oo qofku mar walba waa inuu ogaadaa rabbigiisu inuu muraaqabaynaayo oo la socdo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaa u jira saydka maxamedka ahow inkastuu haddaad qarisaan maa fii suduurikuma allaabtiinna ku sugan owdha ilaahay waa quluubtiina ku jira oo min muwaalaati lkufaari weeye gaalada xidhiirinteeda ow amase sugduuha aad muujisaan oo waxa weeye xidhiirintooda bannaanka aad la timaadaan yaclamullaahu alla waa ogaanayaa ilaahay subxaanahu watacaala waa ogaanayaa cilmiga ilaahay qadiim weeye ilaahay waa soo daahirinayaa weeye marka alla subxaanahu watacaala wax walba inuu og yahay oo koonkan yaalla ayaa hadda ilaahay ka warramayaa oo macnaha cilmigaas ilaahay ayaa alla adilla u samaynaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wayaclamu wa huwa alla isaga soo qadaro alla yaclamu waa og yahay oo caalim ayuu ku yahay maa makhluuq bisamaawaati samaawaadka kusugan ku sugan iyo wamaa makhluuq filardi arlada ku sugan wayaclamu alla waa og yahay ilaahay maa makhluuq bisamaawaati samaawaadka ku sugan iyo wamaa makhluuq filardi arlada ku sugan caaqil iyo hayru caaqilba ilaahay subxaana wa tacaala caalim ayuu ku yahay xataa jamaadaad wax kasta ilaahay koonkaas yaalla alla caalim ayuu ku yahay cilmi oo kulliga weye wallaahu alla dha ilaahi subxaana wa tacaala calaa kulli shayin shay laarka kulligiisa qadiirun allihii kara weeye wallaahu allow dhah ilaahi subxaana wa tacaala calaa kulli shayin shay laar kulligiisa qadiirun allihii kara weeye waxaana kamida mida weeye qofkii waxaa weeye gaalada xayiriya alla inuu cadaabaayo ayaa kamida mida weeye wakur cusowdha ilaahay sayidka maxamedka ow yooma maalinta jiddu ay helaysowdha ilaahay kullu nafsi nafla laharka kulligeeda maa camilad waxay camal fashay oo min khayrin khayr ahowdha ilaahay muxdaran xaalaya kii la xaadiriyey oo horteeda la soo dhigay iyo wamaa camilad waxay camal fashay oo min shayin xumaan ahowdha ilaahay haddana waxaa weeye ilaahay wuxuu nooga warramayaa markii ilaahay uu nooga soo waramay in macnaha qofka kufaarta xariiriya oo qalbiga ka xariiriya ama afka ka xadhi lisaanka ka xayiisha in ilaahay cilmigiisa uu kula socdo allana awood uu leeyahay wax walba inuu qof walba jaasiiyo ayaa hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa qof walba camal say adduunkan ay ku samayso shar khayrba in maalinta qiyaama waxaa weeye camalkeedi jasiisii lasoo hordhigaayo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yoomadaana waxa weeye waa qaras ficil oo muqadara ayaa lagu nasbaaya oo wadkur ayaa lasoo qadarayaa wadkur xusow dhah ilaahi subxaanau watacaala yooma maalinta jiddu ay helayso kullu nafsin naf la arka kulligeeda maa camilad waxay camal fashay maa camila ku weye oo mafcuulkiia maxduufa weye wixii naftaasi ay camal fashay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu kii la xaadiriyey oo waxa weeye nafta camalki ay samaysay oo khayra waa la soo hordhigayaa iyo wamaakii camilad ay camal fashay oo min shayin xumaan ah isagana waa la soo hordhigayaa markii xumaanta la soo hordhigo oo camalkii xumaanta ay adduunyada ku samaysay jazmiintii lasoo hordhigo waxa naftaasi ay noqonayso ayaa ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala tawaddu waxay jeclaanaysaa naftiyoda ilaahay low goor anna baynaha ayada baynkeeda iyo wa baynahu camalkaas unbaynkiisa amadan qaayo ay ahaa laheeday baciidan oo fogowna ilaahay tawaddu waxay jeclaanaysaa low goor anna baynaha ayada baynkeeda naftaas dhexdeeda iyo wabaynahu camalkaasan dhexdiisa amadanowna ilaahay qaayo ay ahaa baciidan oo fog qaayada waxaa laga wadaa dhul aadi aad u fog oo aan la gaari karin in ayadaga camalka la kala geeyo oyna waxa weeye isu soo dhowaanin ayay jeclaanaysaa weeye oo waxa weeye xumaantaasi aysan soo gaarin alla wuxuu yihi subxaanau watacaala haddane wayuxadirukumullahu alla wuxuu idinka wadigayaa nafsahu naftiisa ayuu idinka wadigayaa aayaddii horay la macno tahay ee waxaa loo soo celiyey ta'kiid ayaa loo soo celiyey ilaahay subxaanau watacaala wuxuu idinkaga digayaa weye ciqaab ayuu idinkaga digayaa haddii aad caasisaan wallaahu allow dhah ilaahay subxaanau watacaala rawuufun alligu turid badan weeye bilcibaadi addoomanka u turid badan ilaahay subxaanau watacaala addoomankiisa waa u turid badan yahay marka hadda waxa weeye nafta waxa weeye xumaanta ay samayso markay aragto sida ay u argagaxayso ayaa ilaahay nooga warrabay subxaanau wa tacaala oo waxay jeclaanaysaa ayada iyo xumaantaas inaan marnaba laysu soo dhoweynin oy markaasi qaayo oo fog ay ka gaarto waxaa lagu wadaa masaafo oo qawiilaa waxaa layidhi qofka xumaanta sameeyey maalinta qiyaamo marka lasoo hordhigo cadaabkaa layidhi oo haa la yidhi inuusan weligiisba arag waxaas weeye waxaa la sheegaa layidhi oo haddii soo aroorta addoonku markuu qabrigiisa ka soo baxaa yidhi wuxuu helayaa camalkiisu saalix ahay asagoo suurad wanaagsan oo qurux badanoo nuuraysa markaasuu camalka wanaagsan wuxuu leeyahay daalamaa kuntu ah, uqiluka maaragtay ah, daalamaa kuntu ah, uqalqiluka fi dunya ayuu leeyahay waxaa dheeraay buu leeyahay adduunyada intaan ku dhigi jiroon ku saaraa jiray ee farkab calaa dahrii qadarkeyga kor alaan hadda adduunyada anaa wax badan ku saaraay ee waxa weeye adoon hadda dhabarkeyga ful ayuu leeyahay fayrkabu ila almaxshari maxsharka xaggiisa ayuu korayaa waxayna la macno tahay ilaahay qowlkiisa wanaxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda ayuu dha ilaahay dadka mutaqiinta waanu soo kulminaynaa maalinta qiyaamo ayagoo wufuuda weye waxaa weeye waxay saaran yihiin oo rukuub gaadiid u ah camalkoodu saalix ahay oo suurad waxa weeye gaadiid looga soo dhigay oo nuuraaya wa idaa kaana gayru saalixin markii waxa weeye qofkaasu saalixa uusan ahayne wajada camalahu asayi camalkiisa xumay ayuu helayaa fii suuratin qabiixatin weeye suurad oo fool xun isagoo ayuu helayaa markaas ayuu wuxuu leeyahay qaalamaa kunta tatamatacu bii fi dunya weye waxaa aad iyo aada u dheeray intaad igu raaxaysa jirta adduunyada markii aad joogtay fa arkabu arkabuka alaana aniga ayaa hadda dusha kaa fuulahay taasna nabi waxau dhahay calayhi salaatusalaam ilaahay qowlkiisa macniisa weeye wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim way imaanayaan maalinta qiyaamo ayagoo dembigooda dusha ku xambaaraayo wey marka waxa weeye qof walba waxaa weeye camalkiisu wanaagsanaay iyo kiisu xumay waa loo keenayaa dadka xun markau arkana waxau jeclaanayaa inaan meel aynan maaragtay iska soo gaarin ay noqdaan asa yeeshee laga yeeri maayo alla wuxuu yidhi wallahu alla ra'uufun alliga kariib badan weeye bilcibaadi addoomanka ilaahay subxaanau watacaala addoomankiisa waa u naxariis badan yahay ra'fadu waxa weeye raxmadda way kaxeen leertoo shadiidu raxma la yidhaah ilaahay waa u naxariis badan weeye maxaa yeele ilaahay xaysu qadaa cudurahum weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala cudurkooda ayuu gooyey oo ilaahay waa ha uga caddeeyey zamanka toobada u waasa noqosarta iyo rujuuca alla loo soo noqday subxaanahu watacaala markaasi waxaa weeye ayagu waktigaasay heli karaan wakti ilaahay u toobo keenaan subxaanahu watacaala alla wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala qul waxaad jira saydka maxamedka ow in kuntum haddaad ahaateen tuxibuuna allaha alla kuwa jecel oo maxabada alloo sheeganaysaa qad ay tahay fatabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkumullaahu allah waa idin jeclaanayaa wayakfir lakum alla waa idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubtiina waa idiin dhaafayaa wallaahu allana kafuura allii dhaafo weeye oo qofkii waxa weeye dembi horay u galay oo soo noqday ilaahi subxaanahu watacaala waa dhaafayaa raxiimun alla subxaanahu watacaala kii u naxariisanaya weeye ayadaynu meeshaa ka gelayna intaanan macnayada u gelin waxay iska laga gaalaysay nusuula iska la yidhi oo waxaa la sheegaa la yidhi niman oo maaragtay ah, mushrikiina ayaa waxay yidhaahdeen markii asnaamta cibaadada laga nahiyey maa nacbudu asnaama ilaa xubban lilaahi liyuqaribuunaa ilallaahi zulfa ay yidhaahdeen annagoo asnaamta uma caabudayno ilaa jacayl alle aanu qabna mooyaane oo waxaanu rabnaa ay yidhaahdeen alla inay noo dhoweeyaan ayaanu doonaynaa waxaa kaloo la sheegay waxay ku soo degtaa layidhi yahuud oo rasuulkeenna calayhi salaatsalaam eh, waxaa la sheegaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatsalaam inay ku dhaheen naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu waa rusul waanla yidhaahdeen annagu waxaa nahay ilaahay ilmihiisi yaa nahay axbaabtiisi yaa nahay dadkii alla ka raalli ahay ayaa nahay eyuhu yidhahdeenaa layidhi nasaara najraan niman la yidhaha iyaguna waxay dhaheenoo suuraddaas nusuulkeedu ahay badankeeda maa cabadnaa ciisa wa ummahu ilaa maxabatan ilah ilaah iyaguna waxa weeye annagu ciise ma caabudin iyo hooyadiisa ilaa jacayl alla aan u qabna mooyaane marka sidaas ayaa la sheegay kolka waxa weeye intaasba waxba inaysan ka jirin ayaa ilaahay ka waramayaa maxaa yeela qoladan yahuudda awaadda saas dhahaysa naxnu abnaa'ullaahi wa axibaa'uhu rasuulkeenna calayhi salaatu salaam way beeniyeen nebiyullaahi ciisa way beeniyeen nimankaa nasaarada iyaguna nabiyullaahi muusa way beeniyeen nabigeenana calayhi salaatusalaam way beeniyeen qoladan mushrikiinta ayaguna waxay beeniyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka asnaam oo ilaahay kayrkiisa ayay caabudayaan marka haddii nabiga calayhi salaatusalaam la beeniyo oo aan rasuulka la rumaynin maxabada alle oo la sheegto inaan waxba aysan ka jirina ilaahay ka warramaya maxaa yeele waxba tari mayso rasuulka calayhi salatusalaam rumayntiisa iyo alla wax isku xiran weeye oo qofkii waxaa weeye rasuulka adeeca alla ayuu adeecay qofkii alla adeec oo dhab u adeecana waawy rasuulka ayuu adeecay laakiin waxa weeye daacada alla ayaan sheeganayaa waxa weeye ni nabigana waan diidayaa taasi wax suurtagelaaya maahan haddii qofku yidhahda nabigaan adeecay allana uu ku caasinaayo nabiga ma uusan adeecin marka taasaa ilaahi subxaanahu watacaala ku dooninayaa qul waxaa u jira hawdha ilaahay saydka maxamedka aw in kuntum haddaad ahaateen tuxibbuuna allaha alla kuwa jecel oo waxa weeye muxabadiina hadday dhabtahayo ilaahay jeceshiin fatabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum ullaahu alla markaasoo idin jeclaanaya marka waxa weeye maxabada ilaahay waxay ku xidhan tahay maxabada rasuulka calayhi salaatusalaam qofkaa nabiga jeclaanin calayhi salaatusalaam jacayl alla aan jecelaha u yidhaha waxba ku tari mayso wey waxaana weeye markaasi alla markii la jecel yahay in alla waxau ku falo la fartoomo waxu kaa reebana laga haro ayay maxabadu noqonaysaa ee waxa weeye ma noqonayso iyadoo ilaahay wuxuu ku fara aadan fartoomin wuxuu kaa reebadaa aadan ka harin alla ma jeclid rasuulkana ma jeclid sidaasay noqonaysaa maxaa yeele nimankan maxabadoodii ilaahay waa ku radiyo weye maqaaladaas beenta ay ku qowleen weye marka waxaa ilaahay yidhi waxay u tidhahdaa haddaad alla jeceshihiin aniga isoo raaca yuxbibkum ullaahu alla markaasoo idin jeclaanaya ilaahay idin sawaabinayaa subxaana wa tacaala wayakfir lakum alla markaasuu idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubtiina wallaahu allana kafuurun allii dhaafa weeye oo qofka markaasi liman ibtagaa naas taafa minhu weeye qabla daalika ilaahay subxaana wa tacaala wixii horay u tegay qofkii markaasi waxa weeye alla uga soo noqda alla waa u dhaafayaa subxaana wa tacaala raxiimun ilaahay kii naxariis badan weeye haddana marka hadda waxaa markaasi ayadan laga qaadanaya ha layidhi rasuulka calayhi salaatu salaam raacitaankiisa oo la raacawada ou la yimiday daliil inay u tahay baa layidhi calaa maxabati linsaani lirabbiyaa layidhi saa horuu sheegnay insaanku rabbigiisa inuu jecel yahay waxaana weye markaasi jacaylku maylulqalbi naxwa ah weye ilaahay qofka inuu maaragtay u iisho qalbigiisa ou jacaylka alla u iishaa weye daacada alla inuu doortaa weye oo uu ka doortaa calaa hawaa nafsii weye naftiisa waxay seenaysa oo xaaraanta inuu daacada alla ka doorta ayaa la doonayaa marka maxabada waxaa ka laazimaya dhaca ayaa ka laazimaysa oo qofku hadduu alla jecel yahay ama rasuulkiisa uu jecel yahay rasuulka iyo maaragtay alla jecelkiisu wax isku xiran weeye waxa weeye qofka markaasi waxaa laga arki karayaa dhaaco ayaa laga arki karayaa qofku waxa weeye hadduusan ilaah rasuulkiisa jeclayn waxaa calaam u ah inaan dhaaco uusan lahayn qofki ilaahay daacadiisa ka taga ilaahay ma jecla rasuulkana ma jecla been buu sheegayaa marka sidaasay noqonaysaa weeye maxaa yeele bacdu alculamaa'i ayaa waxay yidhaahdeen tacsil ilaaha wa anta tudhiru riddahu haadaa lacamrii fi lqiyaasi yay yidhahdeen low kaana xubuka saabiqan laabactahu ina almuxiba liman yuxibu mudiicu ayay markaasay culammadaasi ku yidhaahdeen waxay yidhaahdeen allah ayaad caasinaysaa waxaad ma daahirsanaysaa jacaylkiisa arrintaasi waxay yidhaahdeen qiyaaska markii la fiiriyo waxa weeye shay aad iyo aad maaragtay u fog waaye macnaha inaad alle jacaylkiisana aad sheegato ood caafiso wax markaasi waxa weeye loo qiyaasi kara jacayl ilaahay maaha waxaa la qiyaasayaa inaadan ilaahay jeclan weeye maxaa yeele yidhaaheen low kaana xubuka saadiqan jacaylkaagu hadduu run ahaa lahay ood ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclaa aad leedahay laadahta waad adeeci lahay hal qofku ilaah iyo rasuulkiisa hadduu jecel yahay waa adeecayaa weeye waxayna yidhaahdeen ina almuxiba liman yuxibu mudiicu waxa weeye qofka waxa weeye oo wax jecel qofka uu jecel yaha waa adeeca maxaa yeele adiga qofka saaxiibka ah maanta haddoo wax ku yidhahda waad ka yeelaysaa oo saaxiibka yow saanaan kaa rabaa iyo waxbaad isku taraysiin way istixgelaysiin maxaana yeelaya inaad isjeceshiin baa yeelaysa marka qofku hadduu allayo rasuulkiisa jecel yahay waxaa markaasi eh, daliil u ah inuu adeeco laakiin haddii waxa weeye ilaahay rasuulkiisaa ja'ala uu leeyahay isla markaasina uu caasinayo bani aadanku macsuum maahanoo qofka waxbaa ka dhacayaan laakiin hadduu cisyaan joogta uu wado waxa weeye ilaahay rasuulkiisa ma jecla kaadib weye kaas marka waxaa la yidhi famaanidda almaxabata min gayri daacatinaa la yidhi fa dacwaahu baadilatun laa tuqbal weye waxay yidhaahdeen culummadu qofki waxa weeye maxabo sheegta jacayl sheegta dhaaca la-aanteeda asagoo ilaahay rasuulkiisa adheecin ayuu leeyay ilaahay waa jecla rasuulkaan jeclaha fa dacwaahu baadilatun laa tuqbal weye sheegashadiisaasu baadil weeye cidna ka aqbali maysa weye saasay marka noqonaysaa alla wuxuu yidhi haddana subxaanau watacaala dad waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow adiicullaha alla adeeca adiicullaha alla adeeca warasuula rasuulkana adeeca ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca waxay markaasi idin amraayaan oo tawxiidkaasa ilaahay rasuulkiisa ku adeeca weye aayadana hadda ilaah wuxuu ku sheegayaa daacada ilaahay iyo madda rasuulka inay maaragtay midaysan yihiin qul waxaa jira hawdha ilaahay adiicullaha alla adeeca wa rasuula rasuulkana adeeca fa in tawallow ayuu dhah ilaahay subxaanau watacaala hadday jeestaan ow dha ilaahay oo daacada allah ay ka jeestaan fa in allaha alla laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kaafiriinta ma jecla ow dha ilaahay fa in allaha alla w dha ilaahay laa yuxibu alkaafiriina kaafiriinta ma jecla waxaa meeshaas ku jirta iqaamatu daahiri maqaama almudmaraa layidhi ilaahay ma jecla markii la yidhaahdo maxaa ka dhalanaya ilaahay waa ciqaabayaa weeye ilaahay qofkuusan jeclaynin oon maxabo alla aan lahaynin waxa weeye alla waa ciqaabayaa weeye marka ilaahay buu yidhi subxaanau watacaala haddii waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala saasu dhaha layihi nabiga haddii waxa weeye hadday jeestaanne ilaahay subxaana watacaala kaafirinta un ma jecla kaafirinta ma jecla ilahay waa ciqaabaya weye in allaha alla idhah ilaahi subxaana watacaala istafaa ah waa doortay aadama nebi aadam iyo wa nuuxa nabi nuux iyo wa aala ibraahiima aala ibraahiim iyo wa aala cimraana aala cimraan calal caalamiina caalamiinta ayuu ka doortowdha ilaahay hadda waxa weeye ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga waramayaa dhowr ilaahay ambiyadiisa oo waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala uu doortay iyo sifaatka lagu doortay ayaa alla noo sheegaya aayaddan intaana u gelin saxaabiga la yidhahda cabdullaahi ibnu cabaas xabnu caalimi umma waxa uu yihi yahuudaa waxay yidhaahdeen naxnu min abnaa'i ibraahiim weye annagu waxaa nahay owlaaddii nebi ibraahim maa nahay iyo wa isxaaq wa yacquub owlaaddii nebi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ila intaas ways dhaleen oo yacquub waxaa dhalay isxaaq isxaaq nebi ibraahim maa dhalay wanaxnu calaa diinihi ma yidhaahdeen annagu waxaanu haysanaa diintooda ayaanu haysanaa warkaasay sheegeen ayagoo ku been sheegaayo markaasaa ilaahay luu soo dejiye aayadatan macnahana waxaa laga wadaa aa layidhi in allaha istafaa haaulaa'i bilislaami wanubuwati warisaalati wa antum yaa macsada yahuud weeye calaa kayri diinihim saasaa laga wadahaa layidhi oo ilaahay wuxuu leeyahay baa laga wadahaa layidhi alla wuxuu doortay intaa hadda aad sheegaysaan islaamka ayuu doortay nabinimo u doortay risaalo ayuu u doortay idinkuna haddaad yahuud tihiin diintoodu ma haysatiin taas ayaa laga wadahaa layidhi markaasuu dhah ilaahi subxaanau watacaala isagoo warkoodaas ku beerinaayo in allaha alla istafaa waa doortayna ilaahay aadama aadam ayuu doortay iyo wa nuuxa nuux ayuu doortay ilaahi subxaanau watacaala iyo wa aala ibraahiima aala ibraahim iyo wa aala cimraan aala cimraan aala ibraahim iyo aala cimraanka waxaa loola jeedaa ibraahim iyo cimraanka naftoodaa loola jeedaa cimraankaana sida hadda ah hore u soo marnay waxa weeye cimraankii maryaa binti cimraan dhalay calalcaalamiina caalamiinta ayaan ka dooranay oo waxa weeye waxaa loola jeedaa daminkooda wixii ijooga ayaa loola jeedaa waxaana laga wadaa ambiyada ayaa nasligoodii laga soo bixiyey oo duriyadooda ayaa sida badan ambiyada ilaahay laga soo bixiyo saasaa laga wadaa haleeli waxaa la sheegay nebiyullaahi waxaa laga bilaabay aadam ayaa laga bilaabaa layidhi aadam arladaa wuxuu ku noolay baa layidhi sagaal boqol iyo lixdan sanaa la yidhi inta waxaa weeye jannada uu ku nagay ilaahay baa ku cilmi leh nabi nuuxaa lagu xejiyey oo laqabkiisa waxaa weeye nuux weeye laakiin waxaa la yidhaha magaciisa cabdulkhafaar ayaa la yidhaahdaa marka hadda laqabka waxaa nuux loogu magacaabaa la yidhi qayladiisa ayaa badneed qoonkiisa uu ku qaylinaayo oo dacwada uu yeeraayo weye nasligii nabiyullaahi idriis ou ka mid yahaa layidhi oo waxaa nuux waxaa la sheegay nuux maaragtay inuu kamid yahay nabiylaahi idriis owlaadiisi weye oo waxa weeye nuux maaragtay ibnu lamka ibnu mutawashalak ibnu idriisaa layidhaha ilaahaa ku cilmi leh asagana waxaa weeye waxaa la cumri siiyaa layidhi kun sano iyo wamaa zaadaa layidhi oo maxaa yeele qoonkiisa kun oo kontonla ayuu ku nagaydaa layidhi macnaha ilaahay nabinimo iyo risaalo ayuu u doortay ilaahayna wuxuu ka dhigay ulcazmi kuwa ka ah aala ibraahim iyo caala cimraan soo cadda aan sheegayna weeye haddii aalka sidiisa loo daayani aala ibraahim waxay noqonayaan owlaadiisay noqonayaan cumraanna waxaweye maryamo iyo wiilkeeday noqonayaan calalcaalamiin ayaan ka dooranow dha ilaahay marka casharkeenna intaasuu ka egyahay wallaahi subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxammadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiin duriyatan bacduhaa min bacdin wallahu samiicun caliim id qaalat imra'atu cimraana rabbi innii nadartu laka maa fii badnii muxararan fataqabal minii innaka anta asamiicu alcaliim falamaa wadactaa qaalat rabbi innii wadactuhaa unsaa wallahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaru kaalunsaa وiنii سmaytuhaa مaryama وiنii أuciiduhaa bika وduriyatahaa min الشhayطاan الرaجيم fatqabalahaa rabbuhaa biqabuuli xasani waanbatahaa nabaatan xasana wakafalahaa zakariya kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindahaa risqan qaala yaa maryamu anaa laki haada anaa laki haada qaalat huwa min cindi illaahi ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab hunaalika dacaa zakariyaa rabbahu qaala rabbi qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan dayibatan inaka samiicu ducaa bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo saddexaad oo suuratu aali cimraan ka mid a ilaahay subxaanahu wa wuxuu nooga soo waramay ilaahay iyo rasuulkii acdoodu inay maaragtay waajib ay tahay oo waxa weeye wax isku xiran ay tahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala nimankii ilaahay maxabadiisa sheegtay rasuulkana maaragtay maxabadiisa ka tegey oo rasuulka beeniyey waxaad u tiri hawdha ilaahay alla iyo rasuulkiisa adeeca haddii waxaa weeye e, ay jeestaan oo daacada alla iyo rasuulkiisa ay ka jeestaan ilaahay gaalada ma jeclo waa ciqaabaya marka ilaahay subxaanau watacaala waxa uu haddanana soo dhahay aayaddan casharkeena horey ku jirtay waxaa weeye maaragtay awaan ku soo celinaynaa in allaha allow dha ilaahay istafaa waa doortay aadama aad fa nuuxa nuuxow dha ilaahay iyo wa aala ibraahiima aala ibraahiim iyo wa aala cimraana aala cimraan calalcaalamiina caalamiinta ayuu ka doortay aayaddaas marka waynu soo marnay oo casharkeena horey ku jirtay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala tacaala duriyatan duriye ayuu alla doortay duriyadaasoo bacduhaa barkeed min bacdin min waladi bacdin barka kale owlaadiisa uu ka ahaaday wallaahu allana samiicun allih maqlaayo weeye caliimun oo ku cilmile wax kasta ilaahay subxaanau wa tacaala waa maqlayaa caalim ayuuna ku yahay subxaanahu wa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala duriyatan duriye ayuu alla doortay duriyatantan waxaa laga bedelayaa aadamadaasaa laga bedelayaa iyo intii lagu cadfay weeye ayna markaasi noqon karaysa haa la yidhi in laga soo qaatay dari laga soo qaatay ama deri laga soo qaato bimacna alkhalqi ah weeye duriyatan duriyo ayuu doortay la ilaahay duriyadaasoo bacduhaa barkeed min bacdin min waladi bacdin barka kale owlaadiisa uu ka ahaaday macnaha waxaa laga wadaa haa la yidhi waxa weeye dad isdhalay weeye oo bacduhu min bacdin weeye barkood barka kale uu ka ahaaday marka muraadka laga leeyahay ha la yidhi bacdiyadaanu waa xagga nasabka ayaa la yidhi maxaa yeelay intaanu waa in isdhasho weeye nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi maaragtay ibraahim iyo macnaha diiba laga soo bilaabo masalanba waxaa weeye aadamka soo bilow nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim aal cimraan waxaasoo dhan waxa weeye wax isdhalay weeye marka hadda bacdiyadaanu waxay noqonaysaa yidhi xagga nasabka culummada qaarkeed waxay yidhaahdeen bacdiyadaanu waxay noqonaysaa xagga silaaxa oo maaragtay suubanaashada iyo wanaagga iyo nabinimada iyo risaalada ayaa looga jeeda la yidhi sida waxaa weeye usuushu ambiye ay u yihiin iyo rusul weeye ayaa waxa weeye duriyadoodine bacdi ayaga ka mid a ayuu isaguna waxa weeye rusul iyo ambiye u yahay weliba waxaa dhacaysaa la yidhi duriyadii markaas inay usuusho ay ka tara maraan oo xagga fadiilada ay kala tara maraan dhammaantooda sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye ambiyadaas lasoo sheegay duriyadoodu weye nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam haddana waxa weeye fadiilada waa ka sarreeya wallaahu allowdha ilaahay samiicun allih maqlaayo weeye aqwaasha addoomanka ilaahay waa maqlayaa caliimun alhi ku cilmina weeye axwaashoodani alla subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay wadkur xusowdha ilaahay subxaanahu watacaala id wakti qaalad ay tiri imra'atu cimraana cimraan haweentiisiyow dha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu nadartu waan ku nadray laka adiga waxaan kuugu nadray maa shay fii badnii calooshayda ku sugan muxararan xaalow waa kii la xureeyey oo shawaaqisha adduunyada laga laga xureeyey khidmada baytalmaqdisna loo xureeyey fataqabal aqbalay tiri minii aniga xaggeyga ee aqbal innaka adugu anta adugu assamiicu allii maqlid badan ayaa tahay oo ducada ajiiba alcaliimu oo ku cilmiyo niyada ku cilmi leh waxaynu meeshaan ka gelaynaa markii ilaahay subxaanahu watacaala qolooyinka aynu soo marayna casharkeenna horo ilaahay maqaalooyinkooda uu radiyey yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa qisada waxa weeye suuraddan waxaa lagu soo magacaabay suuratu aali cimraan marka hadda waxa weeye tasmiyadaas waxay ahaaday qaacidada ahda min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabihi shay maaragtay ee kulliya bacdi kamida ah in lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisay ahayd marka waxaanu soo dhahnay waxaa lagu sheegi doonaa suuraddan qisatu aala cimraan ayaa lagu sheegi doonaa marka halkaan waxaa nooga bilaabanaya qisadii waxa weeye aala cimraan ayaa nooga bilaabanaya aala cimraankuna inuu waxa weeye maryamo aabbaheed uu yahay ayaa maaragtaya raajix aheeday waxaana lagu fahmayaa sida hadda ilaahay subxaana wataala halkaa noogu sheegaayo waxaa looga warramayaa cimraankii maryamo dhalay ayaa qisadiisii looga warramayaa iyo maryamo iyo wiilkeedii nebiyullaahi ciise ahay ayaa looga warramayaa sidaas ayaa marka waxaa loo rajaxay cimraankaasi inuu yahay cimraankii abuumaryam uu yahay oo nebiyullaahi muuse iyo haaruun aabbahood uusan ahayn intaan horuu soo sheegnay marka hadda ciddan waxaa lagu qadarayaa ficil ayaa lagu qadarayaa oo waxa weeye darafun fii maxali nasbin cala almafcuuliyati weeye limaxduufin weeye waxaa la qadarayaa markaasi wadkur weeye wadkur yaa muxamedu ayaa ilaahay leeyahay wakta qowli imra'ati cimraan weeye cimraan haweentiisii waktigii ay hadalkaan tiri weeye qasadka laga leeyahana waxa weeye in la sheego qisadii waagaas dhacday oo waktigaas dhacday ayaa loola jeedaa ee macnuhu ma ahan baa layidhi waktiga naftiisa in la sheego alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wadkur xusowdha ilaahay saydka maxamedka ahu oo ummaddaada u sheeg id wakti qaalad ay tiriyowdha ilaahay imra'atu cimraana cimraan haweentiisii waxaa la dhihi jiraa la yidhi haweentaas xanna ayaa la dhihi jiray xanna binti faaquuda ayaa la dhihi jiraa la yidhi hadalkan marka ay dhahaysana waxaa la sheegay waxa weeye markii ay gabowday oo waxa weeye muddo aysan ilma ilma aysan qarin oo intaas ay gaboobayso ilmamuu dhaynaa layidhi waxay markaas u hilaynay jeclaataa layidhi inay ilma dhasho iyo u hilaydaa layidhi markaasay ilaahay bariday markay barida ayaa waxa weeye uuray iska kastay ayaa la yidhi marka haddii waxa weeye arrintaas waxay lagasii bayaaniyo waxaa la yidhi eh, xana binti faaquuda waxay la dhalata maaragtay eh, eh, ishaac binti faaquuday la dhalataa la yidhi oo xana binti faaquud ay ahaaday markaasi waxa weeye walaasheed ishaac binti faaquud ayaa la dhihi jiray oo waxaa qabi jiray nebi zakariya ayaa qabi jiray isagana waa ku tegaynaa qisadiise marka hadda waxa weeye cimraankan wuxuu ka mid ahay saadaadka oo maaragtay asaalixiinta ah ayuu ka mid ahay oo imaam ayuu ahaa yaa bayt baytalmaqdes ayuu imaam ka ahay baa layidhi marka haddana waxa weeye bayt baytalmaqdes ayuu ka hadli jiray baa layidhi marka cimraankan waxaa la dhihi jiray ilaahaa ku cilmi lehe cimraan ibnu maasan ayaa la dhihi jiraa layidhi marka hadda markay hilowday oy ilmo u hilowday ayay hadalkan leedahay ilaahayna uu ka aqbalay ducadeedii waxaa la sheegayaa la yidhi maalin ayaa waxa weeye geed harkiisa ayay fadhiday baa layidhi markaasay waxay aragtay baa yidhi shimbir oo waxa weeye geeskii soo fuuray oo quudinaya canug yar oo hadda waxa weeye buulka ku jira oo waxa weeye eh, la bejiyey oo waxaa laga bejiyey ukunta laga bejiyey oo waraa oo markaasi quudinayo waraabinaayo markay waxay aragteen shimbirkaas so ugu naxariisanaya canuga uu dhow dhalay kolka waxaa la yidhi naxariistaas markay aragtay ayay ayaduna waxay jeclaataa yidhi ilma sidaasoo kalea oy saas ugu naxariisato in ilaahay uu siiyo sida daa'irkaanu ilmihiisa ugu naxariisanaayo meeshu ayadoo fadhiday ilaahay baridaa la yidhi maxaa yeele waqti ducaadu ducadu mustajaabo ay taa jir ilaahayay baridaa layidhi in ilaahay welad uu ku arsuqo waxayna ku nadartaa la yidhi welad haddii la siiyo inay u hubeynayso baytalmaqdes ow khaadum ou ka noqonaayo maxaa yeele waxaa jiri jirtaa layidhi waagaas nin kasta oo ashraabta baytalmaqdes ka mid ahaa layidhi wuxuu lahaa jidey welad oo lagu nasray oo waxa weeye ka khidmaya baytalmaqdes oon shaqo kale aan loo dirsanaynin ilaahay subxaana watacaala markaasi xanna waxaa layidhi ducadeediyaa ilaahay ajiibaa layidhi markaasay uurowday uurkii markay iska kastay ayaa waxaa weeye waxay markaasi cusboonaynaysaa nadarkeedii mar labaad oo waxay leedahay rabbi inii nadartu laka maa fii badnii muxararan sida hadda ilaahay noo sheegaayo marka waxaa la yidhi yaa waxau ku dagaalayday warkaas oo waxa weeye ayadu markaasi wax ay ku labarayso way iska idlaaday wiilkuma aysan qaydin baa layidhi marka waxa weeye way wareertaa layidhi markaasay kurbootaa la yidhi ilaa markaasi ay ka dhasho gabadh ay ka dhasho gabadha ay dhashana waxa weeye waa maryamo binti cimraan nebiyullaahi ciise hooyadiis weeye marka waxaa layidhi markay dhashay gabadhi oy aragtay inay waxa ay dhashay gabarh ay yihiin ayay alle u cudur daaranaysaa sida hadda ilaahay uu noo sheegaya subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadkur xusow dheh ilaahay id wakti ay tidhi imra'atu cimraanow dheh ilaahay cimraan haweentiisa ay tirow dheh ilaahay markii waxaa weeye asida haddaan sheegayna uurka iska kastay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii anigu nadartu waa nadray inii anigu nadartu waa nadray laka adiga maa shay ayaan kuugu nadray fii badnuu calooshayda ku sugan muxararan xaalow yaa kii la xureeyey oo catiiq khaalis u ah shawaaqiludunya laga xureeyey fataqabal aqbalay tiri minii aniga iga aqbal inaka adugu anta adugu ta'kiid weeye assamiicu allihii maqlid badan ayaa tayo ducada aqbala alcaliimu oo ku cilmiga niyada sidaas markii waxa weeye ay u ducaysatay waxaa la yidhi sawdkeedii cumraan ahay waa dhintay baa la yidhi ayadoo xaamila ayuu dhintay baa layidhi markii ninkeedu uu dhintay ayadunay xaamilo aheed baa la yidhi ayay kabacdi dhashay markii ay dhashay wixii dhacay iyownii baa ilaahay noo sheegaya falamaa goortii ayuu dha ilaahay wallacasaa ay dejisay ayadoo waxa weeye nadiiradii ay tahay jaariye ay tahay falamaa goortii wallacasaa ay dejisay waladasaa jaariyatan weeye marka iyaduna waxay rajaynaysay inuu wiil noqdo id lam yakunaa layidhi markaasi yuxararu ila alqulmaan maxaa yeela beydka ilaahay ka adeegiisa xur uma noqon karo ilaa wiil mooyaane maxaa yeele gabar waxa weeye masaajidkama khidmay karayso oo waxa weeye waxyaabo badan ayaa ku imaanaya cawrana way tahay xawaadis badanna way ku imaan karaysaa oo waxa weeye eh, uma dhumi karaysa hawshaas wey marka iyadoo ilaahay cudur daaranaysa qaayad waxay jirowdha ilaahay waxay dhahday xanow dhahi ayadoo cudur daaranaysa rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii anugu wallactuhaa waan dejiyey tiri untaa xaalaytaa tii dhidig ayaan dejiyey inii anugu wallactuhaa waan dejiyey tiri nadiyeedi unta ay xaalay taasiid u jid wallaahu allana aclamu ahlii ogsoon weeye bimaa kii wala adeegisa jumladan waxa weye jumla muctarida weye oo min kalaamillaahi tacala laga tirinaya marka markay dhahday rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii anigu walactuhaa waan dejiyey untaa iyadoo dhidig ayaa qaala tacaala uu soo qadaray ilaahay wuxuu yidhi wallahu alla aclamu allihii ogsoon weeye ama wal xaal ayay sidaas dhahday allaahu alla aclamu uu caalim ku yahay bimaa walacad waxay dejisay oo hadda markay alle u sheegayso waxaa ilaahay na tusaalaynayaa oo iltifaatkaa loo sameeyey ilaahay subxaanau watacaala wixii loo sheegay waxaan loo sheegin ba caalim inuu ku yahay marka hadalkeedu waa kan marka jumlada muctarilada waxaa la yidhaah shay waxaa weeye meesha haddii laga bixiyo kalaamka isku xirkiisu awtoosa ayaa la yidhaah maxaa yeele qaalad waxay tidhi rabbiga rabbi rabbigayow inii anigu laxtuhaa waan dejiya unsaa iyadoo dejiy walayse dakaru waa kaa warkeedu saasu isugu xiran yahay walayse dakaru kii labayna ma ahanay tidhi oo anugu aan dalbay kal unsaa mid dhidig midna too'a weeye walayse dakaru dakarki ma ahanay tidhi kii labay kal unsaa mid dhidig midla too'a weeye kal unsaa ku dhidig midla too'a weeye allatii wahabtu weye aan hibeeye weye maxaa yeela wiilka waxaa loogu qasdahay ka wadaa liannahu yuqsadu lilkhidmati wiilka khidme ayaa loogu qasdaa oo masaajid uu ka shaqay karaa wahiya laa tuslixu lahaa weeye gabadhuna uma suubata masaajid inay ka shaqayso maxaa yeele waa lilucsihaa la ciirtinimadeeda weeye wa awrasihaa weeye haddana awro waaye wamaa yactarihaa min alxayli wanaxweye iyo waxyaabaha kusoo dirinaayo oo xayl iyo wixii lamid ah ayaa ka mancinaaya inay markaas si ay ka shaqayso oo wiilka meesha uu qumaqumi kari mayso weye marka ilaahay ugu yidhi subxaanahu watacaala sidaas ayay dhahday haddana waxay tidhi wa inii anigu sambaytuha waxaan ku magacaabay tidhi maryama maryamo ayaan ku magacaabay wa inii anigu samaytuhaa waan magacaabay jiri waxaa lagu cafaaya walactuhaa weye untaas waan dejiyey ayadoo dhijig wainii aniguna samaytuhaa waxaan ku magacaabay jiri maryamo maryamo ayaan ku magacaabay oo magaca iyadaa saas ugu bixisaa layidhi marka hadda maryamo macnaheeda luqadooda waxay ku eedan luqada suryaaniyada alcaabida weeye khaadimata rabbi midda waxa weeye alla caabudo oo rabbiga u khidmaysa weye marka maryamo markii lagu fasirayo culimmadu leeyihiin ibnu maryamo caabidadii wiilkeedu saas weeye oo maryamo ayaa ereygaas waxa weeye waxau noqonayaa luqadaas waxau ku noqonayaa alcaabida weeye samaytuhaa waa magacaaba maryama ayaan ku magacaabay weynii anigu ayaytu uciiduhaa waan magan gelinayaa adiga ayaan ku magan gelinayaa wa duriyadeedana ilaahu adaan ku magan gelinayaa min ashaydaani shaydaanka ayaan kaa magan gelinayaa alrajiimi almarjuumi oo la dheeriyey haddana ilaahay subxaanahu watacaala ayay u bariday in markaasi shaydaan alla uu ka ilaaliyo oo ilaahay xusni oo xasiina alla uu geliyo weye marka waxay tiri wa inii anigu uciiduhaa waan magin gelinayaa bika adiga ayaan ku magin gelinayaa wa duriyataha duriyadeedana ilaah waadaan ku magin gelin ay dhali doonto min ashaydaani shaydaanka ayaan kaa magin gelinayaa alrajiimi almarjuumi oo la dheereeyey maxaa yeele xadiiskaa waxaa kusoo xadiis soo arooraya wuxuu ahay maa min mawluudin yuuladu ilaa masahu shaydaanu xiina yuuladu fayastahilu saarikhan ilaa maryama wa ibnahaa rawaahu shaykhaan weye ow rawaahu albukhaari wa muslim weye xadiis nabigeena calayhi salaatu salaam saxiixaynku u dhigaay ay dhigaayaan ayaa wuxuu ahay baa layidhi mid la dhala ma jirow dhahay nabigu calayhi salaatu salaam oo la dhalo ilaa shaydaanaa taabta marka la dhalaayo markaas ayaa waxaa weeye qaylinaa isagoo sawdaynaaya ilaa maryamo iyo wiilkeeda oo nabiyulaahi ciisa mooyaane xadiiskaas marka waxaa weeye bukhaari iyo muslim ayaa weriyey oo ducadii markaas ilaahay ay ka bariday ayaa waxa weeye saas loogaga aqbalayaa leeyi marka shaydaana taabada taabanayaan oo hadda laga soo isnooday maryamo iyo markaasi waxa weeye wiilkeeda ambiyaduna waa waajibay haa layidhi marka hadda daahirka xadiiska markii la fiiriyo xataa ambiyada markay dhalanayaan inuu shaydaanku taabana ayaa maaragtay ayaa xadiiska daahirkiisa ayaa ku cabaalayay haddii la yidhaha masalan ba ambiyadu macsuumiin weeye shaydaan waa laga dhowray shaydaani jid kuma laha xadiiskaana waa sidaana waa sidey arrinta haddii la yidhaahdo waxaa lagu jawaabahaa layidhi hey horta ambiyadu macsuumiin weeyaalayidhi waxayse macsuum ka yihiinaya shaydaanka waswaaskiisa iyo baadiyeyntiisa laakiin naqsashadiisa naksadan oo taabashada oo gujinaayo waxaa la yidhi kama ahan baa layidhi kama dhowrsanaa layidhi ilaa hadda intaas la sheega maayne marka taasna waxa weeye cismadooda inay macsuumiin yihiin wax ceebaynaya oo lagu dulaayo ma ahan baa layidhi haddii la yidhaha masalanba mawduuca aayaddan wuxuu ahay dacwada maaragtay a ummu maryama waxay aheedaa la yidhi bacda wadcihaa weye markay dejiso kabacdi oy markaasi magacawday ee hadda waxa weeye maxay u anfacaysaa naqsu shaydaan weeye ilaa markay dhasho kabacdi hadaakaan dhashay ay dhahday weye oo wiilkeeda kaliyahay anfacaysaa ayadana waxa weeye waxba uma xasilin waa sidee xadiiskaan iyagna isdabaqi maayaani haddii la dhaha waxaa leeyahay xifdigooda naqsasheedaan maaragtay laga xifdiyo kaana waaqican markii hore mid dhacay u ahay baa layidhi yayba xanna waxa weeye ayadu yayba baryinaa layidhi ee waxa weeye wax waaqac oo dhacay oo ilaahay hore uqadira waa leeyihi marka waxaa leeyahay ayada ducadeeda ayaa waxay dabaqday wixii alla horay uu u doono weeye saasaa markaasaa ugu fasiraya xadiiska iyo aayadda in geeyahaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fataqabalahaa waa ka aqbalay maryamo rabbuhaa rabbigeedu waa ka aqbalay wa waa ka aqbalow dha ilaahay radiya bihaa khaadimatan libaytilmaqdes weeye ilaahay waxau la raali noqday gabadhaasu inay khaadimad ay u noqotay baytulmaqdes ilaahayna waxau ka khallisaa laga wadaa ee waxyaabaha caruurta ee wasaqdooda iyo haweenka ayaa maaragtay laga dhowraalayni fataqabalahaa ilaahay waa ka aqbalow dha ilaahay maryamo rabbuhaa rabbigeedu waa ka aqbalay qabila maryam weye min ummihaa maryamo waxaa weeye hooyadeed ilaahay yaa ka aqbalay biqabuulin aqbal ayuu alla ka aqbalay qabuulkaasoo xasanin oo wanaagsan biqabuulin xasanin weeye qabuul oo wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aqbalay wa ambatahaa alla waa koriyey nabaatan korin xasanan oo wanaagsanowdha ilaahay wa ambatahaa ayuu dha ilaahay alla waa koriyey maryamo nabaatan korin xasanan oo wanaagsan waxaa laga wadaa ansha'ahaa weeye a waxaa ilaahay ku koriyey markaasi ee maaragtay ah bikhalqin xasan weye aw bikhuluqin xasan wey ma dabeeco wanaagsan laakiin abuur wanaagsanaa loola jeedaa oo waxay ahayd baa la yidhi waxaa weeye maalintii waxay koraysaa halkii maalin waxa weeye inta markaasi ou koro canuga ou koro sanadka ou koro weye hooyadeed markaasi waxaa weeye markii sidaas ay ilaahay u bariday ayaa waxaa la yidhi gabadhi way soo qaaddaa layidhi waxay ula timid baa la yidhi caalimiintii oo maaragtay yaa joogay baytalmaqdes oo sadanada ka ahayd baytalmaqdes markaasay waxay dhahdeen baa layidhi duunakum haadihi nadiiray tiri yaa layidhi gabadhaan maaragtay aan ku nadra iga qabsaday ay tiri yaa layidhi markaasay u tartameen baa layidhi maxaa yeele waxay ugu tartameen imaamkoodii gabadhiisay ahayd nebi zakariya oo waktigaas joogaa waxau dhahay habaryarteedna qabay anigaa ku xaqnimo badan maxaa yeele habartee habaryarteed ah inay ila joogto markaasaa raggii kale culummada ahayna waxay yidhaahdeen mayay yidhaahdeen sadanadii kaloo baytalmaqdes ma yidhaahdin horta waa inaa u qurcaysana yidhahdeen qurca inaad nooga hesho mooyaane si kalentood mayay yidhaahdeen marka waxaa la yidhi way tageen baa yidhi ayagoo markaasi labaatan iyo sagaal ruuxa weliba maaragtay urdun ay tageen baa layidhi qalanyaashoodii ay la yidhi aqlaam lagu dhigi jiraa layidhi towreed lagu dhigi jiray ayay ku tuureen weligiyaa layidhi ayadoo markaasi la yidhi qofkii qalamkiisu meesha uu ka dhaqaaqi waayo oo biyaha korkooda uu iska saaraado una hore u soconin ninkaas ayaa kafaalo qaadaayo marka waxa weeye nin walba qalimki u haayay ayuu webiga ku tuuray baa layidhi waxaa meeshiisii ka dhaqaaqi waayaa layidhi oo halkiisi ku sugnaaday qalamkii zakariyaa layidhi zakariya ayaa markaasaa kafaalooyada qaadaa layidhi markaasoo waxau u dhisay baa layidhi qowlad ayuu ugaga dhisaayde masjidka dhexdiisa oo jaranjaro lagu koraayo cidaan isaga ahayna aysan koraynin marka waxaa layidhi waa u imaan jiray baa layidhi oo waxay cunayso iyo waxay cabayso ayuu u keeni jiray iyo waxa ay ku subkanayso ayuu u keeni jiraa layidhi markaasuu wuxuu ka heli jiraaye afteeda faakihada waxaa weeye ee faakiha sabsayf weeye ee maaragtaya xagayga ee maaragtaya faakihadiisa ayuu ka ag heli jiraa layidhi fishitaai weye waxaan dhihi lahay jiilaalka jiilaalka maaragtaya faakihada la helo ayuu xagayga ka ag heli jiraa layidhi midda waxa weeye xagaaga la helane jiilaalka ayuu ka heli jiraa layidhi sida hadda ilaahay subxaana watacaala uuna leeyahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wa kafalahaa waxaa kafaalo qaadowdha ilaahay zakariyaau ama zakariya zakariya ayaa kafaalo qaaday wa kafalahaa waxaa kafaalo qaadowdha ilaahay zakariya zakariya ayaa kafaalo qaaday kulamaa in dhammood dakala u galo calayhaa korkeeda zakariya zakariyowdha ilaahay almixraaba mixraabka u golo qawladda ay ku jirto weeye wajadahaa wuxuu ka helaayo cindaha agteeda risa risjowdha ilaahay risa ayuu ka helaayey risa meel laga keena aan la ogeyn qaala wuxuu yidhi markaas nebi zakariye yaa maryamo maryamoy annii buu laki kaaga ahada haadaa midkan oo risigaa qaalad waxay tiri iyadoo yar huwa midkaanu min cindillaahi agtiisa iga ahaaday ilaahay ayaa jannada iga keenay in allaha allana yarzuqu waa arzuqayaa man yashaau ruux uu doono bikayri xisaabin xisaab la'aantiis ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala nebi zakariya kafaalo qaaday mar allaala markau u soo galaa yidhi oo qowladeeda uu soo galo uduuka ag helaayay wajada cindaha agteeda uduuka helaaye risqan risqiyow dha ilaahay markaasuu qaala wuxuu dhahayay yaa maryamu maryamooy annay buu laki kaaga ahaaday haadaa midkaanu qaalad waxay tiri iyadoo yar huwa kanu min cindillaahi ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday ilaahay yaa jannada iiga keenay in allaha allana yarzuqu waa arzuqayaa ma yashaau ruuxau doono bigayri xisaabin xisaab la-aantiisa saasay tiri marka taas waxaa laga qaadanayaa karaamada ilaahay subxaanahu watacaala maryamo uu karaameeyey maryam hadda nabi ma ahayn rasuulna ma ahayn laakiin waxay kamid aheeday ilaahay owliyadiisa abraartaa ayay kamid mid aheeday marka waxa weeye sidaas ayaa lagu karaameeyey waxyaabahaasna marka waxaa la leeyahay waa karaamo maxaa yeele qofka waxaa dhici karta ilaahay sida u karaamaynayo risi oo markaasi bilaa sababa ilaahay subxaana watacaala inuu u keeno marka taas waxay ka mid tahay karaamada waxaa weeye ilaahay awliyadiisa uu ku karaameeyo ayaa daliil loogaga dhigtaa maxaa yeele nas cad ayay ku caddahay in ilaahay subxaana watacaala maryamo uu karaameeyey oo risqi markaasi waxaa weeye bilaa xisaaba in ilaahay xaggiisa looga keenay taas ayaa markaasi ay ku caddahay weye maxaa yeele sidaas markuu u weydiiyo ilaahay ayaa ii keena ayay tidhi jannada ayuuna looga keenay sida la sheegay siday shuraaxda kutubka dhigaayaanba meelo badan oo aasaara ku soo aroortay haddana waxay tidhi allah waa arsuqayaa qofkou doono ilaahi subxaana watacaala xisaab la-aantiisa ayuu arsuqayaa in allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab bay tidhi ilaahay subxaana wa tacaala xisaab la'aantiisa ayuu arsuqayaa risqi aan laysu raacanaynin marka waxa weeye eh, taas ayaa markaasa waxaa weeye ayaa la leeyahay oo ilaahi subxaana watacaala sidaas ayuu u karaameeyey maryamo karaamaduna markaasi daliilkeedu sidaas ayuu ku cad yahay marka waxaa weeye casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh